bismillahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam ajmaciin amaa bacdu waxaan soo ahaynay oon ku dhex jirnay alcaqiidatu axaawiya lilimaam abi jacfar adaxaawiyi raximahu allahu tacaala casharkii hore waxaan wax yar uga noqonayaa jannada iyo naarta markuu ka hadlaayey oo uu yidhi jannada iyo naartaba waa makhluuqataani waa laba yacnii la abuuray oo abuuran marka uu lahaa yacnii shubahada lagu keeno ama yacnii waxyaabaha ay dadka jannada hadda ma abuurna dhahaayaan waxyaabaha ay deliishadaan oo adilada caqliga ama naqliga labadaba ay meesha keenaan ta caqliga waa sheegnay midda naqliga kullu shayin haalikun ilaa wajhahu ayay keenaan marka taana marka laba macnoba waa loo waa loogaga hadlaa macnaha koowaad waa soo waa ka soo hadalnay oo waxa uu ahaa yacnii wax kasta oo alla oo u qoray inay baaba'aan way halaagsamayaan laga wadaa oo markaa jannada iyo naartana ilaahay umaba qorin inay baaba'aan ayagu oo kuma jiraan marka wa kullu cumuuminna bixasabihi cumuum kastaana waa bixasabihi un nacam cumuum kastaana bixasabihi weeyaan shayga kale ee labaad ee isaguna meesha ku jira waxaa weeyaan tan kale axaadiis waxay deliishadaan iyagu marka eh, xadiid ibnu mascuud iyo xadiid eh, jaabir iyo ayay deliishadaan oo yacni ay leedahay eh, in laa xawla walaa quwata ilaa billaah inay tahay khiraas ama dikrigu inuu yahay tallaal oo qofka kulamaa alla uu xuso jannadii looga tallaalayo geed iyo looga tallaalayo marka ma abuurnoo lagama faaruq noqonin bay leeyihiin taana marka jawaabteeda waxa ay tahay hadday laba jannada baaqi ahaanshadeeda naarta yani waxaan ujeedaa jannada abuuritaanka jannada ay abuuran tahay naarta hadday haddii lagala hadday kala jeedaan sideedaba ma abuurno oo waaba cadam taas waxaa weeyaan adilada naqliga iyo caqliga iyo intaba way diidayaan hadday kala jeedaan marka jannadii asal ahaan way abuuran tahay laakiin mar walba abuur waxyaabaa lagu sii dhex abuuraayo lagu sii kordhiyaa oo makhluuqaad ayaa lagu sii abuuraayo lagu kordhiyaa ama xuurulceyn ha noqdaan ama ha noqdaan geeda iyo wax lamida haddii ay taa marka ay u jeedaan waa saxiix dabcan nacam axaadiistuna intaa unbay tusayaan nacam oo xadiidka laftirkiisaaba wuxuu daliil u yahay dikrigu inuu yahay tallaal tallaalku dhulbuu ka baxaa dhulkaasoo ma abuurna marka waa dhul abuuran weeyaan ma ogtahay marka xadiidka laftirkiisa inay jannadu abuuran tahay laga fahmayaa nacam walidaalika aayad kastama xadiid kastoo qof mubtadica uu deliishado isaga unbau naqdi ku yahay nacam sida sheikhulislaam ibnu taymiya raximahu llahu tacaala uu tilmaamo marka taana waxaa hadalkaas iyo hadallo kaloo badan ka bixiyey <clears throat> alimaam ibnu eh, ibnulqayim kitaabkiisa xaadi alarwaax ilaa bilaadi alafraax ee baabka toddobaad iyo baabka sideedaad buu kaga hadlay nacam marka intaasaan u idaafayna darsigii hore qaala almu'alifu raximahu allahu tacaala wanuxibu asxaaba rasuuli illahi sala allahu alayhi waaalihi wasalama walaa nufridu fii xubi axadi minhum walaa natabara'u min axadi minhum wanubgidu man yubgiduhum wabigayri alkhayri yadkuruhum walaa nadkuruhum ila bikhayrin waxubuhum diinun waiimaanu waixsaan wabugduhum kufrun wanifaaqun watugyaan wanuxibu waxa uu yidhi waxaanu jecelnahay asxaaba rasuulillaahi sala allahu caleyh waalihi wasalama nebiga asxaabtiisa ayaanu jeclaanaynaa walaa nufridu ku xadgudbi mayno fii xubbi axadin mid jacaylkiisaoo minhum iyaga ka mida hal mido iyaga ka mida jacaylkiisa ku xadgudbi mayno walaa natabara'u kana beri noqon mayno min axadin axad oo minhum asxaabta ka mida axad asxaabta rasuulka ka midana ka beri noqon mayno wa nubqidu waanu u caroonaynaa man axad yubqiduhum saxaabada u caraysan wa bikayri alkhayri khayr wax aan ahayna yadkuruhum ku sheegayo oo wayadkuruhum ku sheegayo bikayri alkhayri khayr wax aan ahayn walaa nadkuruhum ku sheegi mayno ilaa bikhayrin khayr mooyaane wa xubuhum saxaabada jacaylkooda diinun diin weeyaan wa iimaanun waa iimaan wa ixsaanun waa ixsaan <clears throat> jacaylka asxaabtu waa diin waa iimaan waa ixsaan wa bugduhum nacaybkoodana kufrun waa gaalnimo wa nifaaqun waa munaafiqnimo wa duqyaanun waa xadgudub halkan marka mabxad wuxuu ka galay iyo mabaaxidta ka dambaysaba saxaabada shanta baab ee caqaa'idka lagu daraaseeyey baab ka midana weeyaan baabu saxaaba nacam saxaabada baabka ku saabsan saxaabada marka iyagu dadku annaasu fiihim darafaani wa wasat dadku waa laba daraf iyo dhexdhexaad yacnii ifraad iyo tafriid bay u dhexeeyaan markasta ahlusunnaha raafidada raafidada ama shiicada iyaga waxaa weeyaan waxay ku xadgudbaan fii xubbi caliyin radia allahu canhu cali jacaylkiisa ilaa marka dambe ay gaarsiiyaan qaarkood ay gaarsiiyeen sida saba-iyada oo kale firqada la yidhaahdo darajatuul uluuhiya ay gaarsiiyeen oo waaba ilaah ay yidhaahdeen calina uu gubay nacam ee uu yidhi lamaa ra'aytu lamra amra muuhinaa ajajtu naarii wadacawtu qambara nacam saasoo kale uu yidhi markaan arkay arrinku arrin culus inuu yahay dabkaygan shitay buu yidhi addoonkii qambar ahaana waa u yeeray nacam markaasay weliba qaarkood waxay yidhaahdeen haddaanba ogaanay inuu nebiba yahay nacam ha inuu al ilaah yahay sababtoo ah ilaah unbaa naarta wax ku cadaabo duqyaan bay kasii qaadeen qaarkoodna jacaylka intay ku xadgudbaan jacaylkiisa ayay waxay ka hormariyaan Eh, abubakar iyo cumar iyo ayay ka hormariyaan nacam abubakar iyo cumar iyo ayay ka hormariyaan xagga derajada iyo waxyaabahaas calaa kulli xaal qoladaa iyagu marka waxaa weeyaan waa qolo marka waa daraf asxaabta intooda kalena way ka beri noqdaan cali iyo aalubeytkana qaar ka mida way xiri waa jecel yihiin eh, dhinaca kale waxaa darafkooda kala taagan nawaasibta nawaasibtuna waxaa weeyaan shaam iyo meelahaasi ku badnaan jireen aalubeytka nebiga caleyhi salaatu wasalaam ayay necab yihiin asxaabta intooda kale laakiin waxba ma duraan iyaga nawaasibtu ahlu sunnuuna mabda dhexdhexaada ayay qaateenoo aalubeytka nebiga caleyhi salaatu wasalaamna da way xiriiriyaanoo waana jecel yihiin asxaabu rasuulilaahina kama beri noqdaanoo waa jecel yihiin oo labada ayay jamciyaan laakiin raafidada iyo shiicadu waxay leeyihiin lama jamcin karo walaa'u aali lbeyt iyo yacnii walaa'u saxaaba lama jamcin karay leeyihiin lama kulmin karo qalbi laguma kulmi karo saxaabadii inaad jeclaato aalubeytkiina aad jeclaato sababta waxay dhaheen aalubeytka saxaabadu aalubeytka dardaarankii laga dardaarmay iyo wasiyadii iyo ayay ku xadgudbeen waana dulmiyeen sideed marka ku jeclaanaysaa daalim iyo marka iyo daalim iyo iyo iyo marka madluum sideed hal mar ku wada jeclaanaysaa bay ku leeyihiin taa iyaduna marka waa raafidada marka mabda-ooda waxay leeyihiin oo ma suurtoobi karo aalubeytka nebiga inaad jeclaato ilaa an tatabara'a saxaabada inaad can asaxaaba saxaabada inaad ka beri noqotid mooyaane ayb marka aalubeytka nebigana de axaadiid iyo aayaad baa soo arooray wanaag yani ixtiraamka ay mudan yihiin oo xadiidkii waxaa ka mid a ah zayd bn arqam khadiiri khum nabiga caleyh isalaatu wasalaam waa kii yidhi udakirukum allaha fii aali beyti ow kamaa qaala sal ll ly slam allaan idin xusuusinayaan idinku xusuusinayaa aalubeytkeyga inaad ixtiraamtaan aalubeytka marka ixtiraamay mudan yihiin waa ka salligana lagu yani marka nebiga lagu salliya iyagana la raaciyo saxaabaduna ixtiraam bay mudan yihiinoo waxaa weeye allah qur'aankiisa ku ammaano wasaabiquuna alawaluuna min almuhaajiriina waalansaari waaladiina itabacuuhum biixsaanin radia allaahu canhum wa raduu canhu sidaa buu yidhi alla subxaanahu wa tacaala ayb ayb oo saasaa alla subxaanahu wa tacaala oo aayaddaa ku yidhi iyo aayado kaleo suuratu alxashri lilfuqaraa'i almuhaajiriina aladiina ukhrijuu min diyaarihim ilaa aakhiri alaayaat aayadahaasoo kale iyo e, xadiidta nebiga caleyh salaatu wasalaam waladii nafsii biyadihi e, laa tasubuu asxaabii fawladii nafsii biyadihi laa e, tasubuu asxaabii asxaabteeda ha caayina ayuu yidhi e, fawaladii nafsii biyadihi low anfaqa axadukum mila uxudin dahaban maa balaga mudda axadihim walaa nasiifahu midkiin haddii uu bixiyo buurta uxud oo dahaba ma gaarayo koomba saxaabi uu bixiyey e, nabiga caleyh salaatu wasalaam uu kula yani kala qayb qaatay diinka difaaciisa marka waxaa weeyaan eh, taasina marka waxay ku tusaysaa in saxaabadiina la jeclaado ahlubeytkii nebigana caleyhi salaatu wasalaam la jeclaada taabuu marka ka hadlayaa saxaabada oo la jeclaadaa wuxuu yidhi waa diin waana iimaan eh, inay diin iyo iimaan tahay waxa u daliilaba nebiga caleyhi salaatu wasalaam ansaar markuu ka hadlayay waxa uu yidhi laa yuxibuhum ilaa mu'minun walaa yubqiduhum ilaa munaafiq yacni eh, ansaar ma jeclaado ilaa mu'min unbaa jeclaado waxaana noco munaafiqun cali radia allahu canhu markuu ka hadlayan xadiidkii muslim wuxuu ahaa waa ballantii nebiga igula ballamay oo wuxuu igula ballamay u yidhi laa yuxibuka ilaa mu'minun walaa yubqiduka ilaa munaafiq kuma jeclaado ilaa mu'minun baa ku jeclaado waxaana ku naco munaafiq asxaabu rasuulillahi aalubeytka marka kuwaasaa wanuxibu waxaanu jecelnay asxaaba rasuulillahi sal lla marka mabda'a marka labada qolaa ku dhunsan muctasiladaio khawaarijtuna waa ku dhunsan yihiin iyaga laftirkooda maxaa yeele khawaarijtu shaykhaynka ayagu waxba kama sheegaan abubakar iyo cumar laakiin cuhmaan iyo cali iyo yacni ayay aad u duraan oo ay gaalaysayaan xataa oo ay leeyihiin cali bn abi aalib radia allahu tacaala canhu inahu xakama rijaal rag ayuu garsoore ka dhigtay dhaheen iyadoo ilaahay subxaanahu tacaala uu garsoore yahay ayb marka eh, way ka beri noqdaan cali iyo iyo cuhmaan iyo labada way ka beri noqdaan khawaarijtu muctasiladu iyaguna waxaa weeyaan labada qolee diriirtay ee eh, cali iyo yani daa'ifat caliyin iyo daa'ifat mucaawiya ayaa waxay leeyihiin labadan qolo qolo ayaa faasiqiin ancam laakiin annaga ma sheegaynay ku leeyihiin marka saxaabadii ma jecla iyaga laftirkooda ama ashaacirada firaqda waaweyn markaan ka hadlayno ashaacirada iyagu baabkan saxaabada waa ka nabad galeen oo ma aanay ku Eh, ma aanay dhumin oo masaladan kuma aynan dhumin iyagu nacam ayb wuxuu yidhi wanuxibu asxaaba rasuulillahi asxaabta rasuulkaanu jecelnaha sala allahu caleyhi waaalihi wasalama walaa nufridu ku xadgudbi mayno oo guluwi ku samayn mayno fii xubi axadin axad jacaylkiisoo minhu axadkaasoo minhu iyaga ka mid ah walaa natabara'u ka beri noqon mayno min axadin axad oo xaggiisa oo minhum axadkaasoo minhum iyaga ka mid ah qof saxaabada ka mida ah ka beri noqon mayno wanubqidu saxaabina waxaa la yidhaha man laqiya annabiya sala allahu alayh waalihi wasalama mu'minan bihi wamaata cala alislaam qof yacni nebiga la kulmay isagoo nebiga rumaysan islaamnimadiina ku dhintay ugu dambayntii wanubqidu waxaanu u caroonaynaa man yubqiduhum saxaabada qofkii u caroodo wa bikayri alkhayri yadkuruhum khayr waxaan ahaynna ku sheego marka kuwa saxaabada caayo waa in laga beri noqdaa lana nacaa weeyaan nacam shiicada iyo yacni nawaasibta iyo iyo cid allaale ciddii saxaabada rasuulka caleyhi salaatu wasalaam wax ka sheegto waa allaahu canhum ayb maxaa yeele ninka saxaabada wax ka sheegaya walaa nadkuruhum annaga ku sheegi mayno buu yidhi ilaa bikhayrin ee asxaabta khayr umbaanu ku sheegaynaa wa xubuhum jacaylkoodana diinun wa iimaanun wa ixsaanun weeyaan wa bukduhum nacaybkoodana kufrun waa gaalnimo maxaa yeele aayaadkiibuu beeninayaa qofka dad alla oo raalli ka noqday haddaad adiga tiraa waa gaalo aad ku caysoo kale marka weliba asxaabta cayda asxaabta la caayaa weliba xaasaskii nebiga caleyhi salaatu wasalaam hadday yihiin xaasaskii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam weliba haddii ay yihiin xaasaskii nebiga calayhi salaatu wasalaam haddii ay yihiin iyadu waa gaalnimo cad waay oo bannaanka yaallaan taallo waay hadduu qofka xaasaska nebiga ku caayo wixii alla ka beri yeelay subxaanahu wa tacaalaa oo yacnii sida masalan caaisha oo kale ayuu dacniyey oo caayey wuxuu ku caayey wixii alla ka beri yeelay zina iyo wax lamiduu ku duray kaasi nebiga uuba caayey sala allahu caleyh waali wasalam oo alxasanu bnu lxasan ibn alxasan ibni caliyin ayaa isagoo meelahaas yacni meel amiiri wax ka ah ama meel joogay adiga ayaa waxaa lasoo qabtay nin caaisha wax ka sheegay markaasaa la in la cuquubeeyo ayaa la dilo ayaa ayaa la rabay markaas ayaa waxaa lagu yidhi ninkan laakiin aduu ku jecel yahay oo ahlubeytka ninkan waa jecel yahay baa layidhi waxaas iska dhaafuu yidhi ahlubeyt ma jeclo midkan maxaa yeele ilaahay wuxuu leeyahay alkhabiithaatu lilkhabiithiin waalkhabiihuuna lilkhabiithaat waatayibaatu lilطayibiina waatayibuuna lilayibaat haddii uu nebi moxamed xaaskiisa waa xun tahay uu leeyahay oo yacni zino iyo cirdigeeda uu wax ka sheegayo dee nebigu caayo qofkan nacam nebiga see ula joogaa qof saas oo kale ah arrintaasoo kale marka arrin gaalnimo ah waay nacam shiicada maanta joogta raafidada maanta joogtana way sameeyaan waxaasoo kale nacam ayib oo caaisha marka ma ka beri yeelaan wixii ilaahay ka beri yeelay marka qur-aankiina waa beeninayaan nebigiina si dadban bay u dacninayaan asxaabu rasuulilaahi oo kufri lagu sheego ama munaafiqnimo lagu sheego ama diintoodiiba la tuhmo waa gaalnimo iyadana nacam sababtoo a ah diintooda ilaahay baa beri yeelay والsaabiquuna alأwaluuna min almuhaajiriina waاlanصاar wاladiina اtabacuuhum bإxsaani radia allahu canhum waraduu canhu laqad radia allahu can اlmu'miniina id yubaayicuunaka taxta الshajarati ilaahay baa diintoodii raalli ka noqday marka haddaad tiraa waa nebiga beenbeenay kula joogeen iyo munaafiqnimo iyo ama aad tiraahdid nebiga caleyh salaatu waa gaalayba ahaayeen qofka uu yidhaahdo kale waxaas wuu ku gaaloobaya qofka laa shaka nacam shaksigu waxaasoo kale waa ku gaaloobaya nacam ayb amaa haddii uu saxaabada siyaabo kale uga hadloon diintooda waxaan ku saabsanayn hadduu ku dacniyo uu ka sheego iyadu markaas waa la cuquubeyna waana la tacsiiraa waana edab darro laakiin gaalnimo lama gaarsiinayo taasoo kale nacam shay laakiin diintooda u noqonayo haddaad ku dhacniso asxaabu rasuulillaahi waxaa weeyaan qofka uu ku gaaloobayaa macno noocaas oo kale ayaa sheikhulislaam ibnu taymiya kitaabkiisa asaaribu lmasluul calaa shaatimi rasuul uu kaga warramaa nacam wa bugduhum nacaybkooda kufrun wa nifaaqun wa duqyaanun weeyaan waa nifaaq iyo duqyaan maxaa yeele waa zandaqo diin xumo ayay tusaysaa ninka asxaabta caynayo abuu zurcat araazi waxaa laga sheegay inuu dhihi jiray saxaabada waa waa waayu dhihi jiray qur-aanku inuu xaq yahay diinta aan ku cibaadaysanayna inay dhab tahay waxyaaba waxaan ka soo gaarnay asxaabu rasuulilaahi baa nebiga caleyhi salatu salaam ka soo xambaareen marka iyagu waa markhaatiyaalkeennu yidhi haddii iyaga meesha laga saaroo la dacniyana hadda qur'aankiisee ku joogaya marka oo yahay ila qur'aanku waxaa soo wariyey ee nebiga caleyhi salaatu wasalaam ka qaaday oo ka soo yacnii xifdiyey oo ka jiilkii ka dambeeyey usoo gudbiyey oo gutay qur'aanka waxaa weeyaan waxaa ugu horreeyey asxaabu rasuulilaahi nacam haddii la yidhaha marka iyagoo dhan laguma kalsoona qur-aankan qur'aankaasee ugu kalsoon tahay marka waa yahay yaa ka imaanayso walidaalika eh, ninka yacni imaamka wuxuu eegay oo fiiriyey ma-aalka iyo meesha ay ku dambaynayso asxaabta oo la dacniyo ama la duro marka ma sahlana ayb walaa nadkuruhum wax kastoo yihiin marka adiga qofka saxaabada caynaya wala kuuma hay kara adiga adiga wala kuuma hayo qof mar hadduu eh, asxaabta ay ka baxsan waayeen oo aanu soo gaarin oo wax hadda ay ka hadleeyeen oy ka baasheen aan jirin haddii ay aday nabad ka waayeen adiga nabad ka heli maysid nacam walidaalika raafidadu ahlu sunnada ay dadka ugu necab yihiin nacam ayb intaasoo kanaa'is baa dhulkooda ka dhisan maca daalika hal masjid oo ahlu sunnaha ma ogola nacam ayb marka waa dad aad iyo aad u liito culamaaulislaamna weligood waa radi jireen raafidada miladun laga soo bilaabay yani caamir ibnu shuraaxiil shacabi yani sida ibnu taymiya raximahullah kitaabkiisa yani uu ku tilmaamayo kitaabka la yidhaha minhaaju sunna nabawiya oo kaga hadlay shacabi waxa uu yidhi low kaanuu min albahaa'imi lakaanuu <clears throat> xumuran hadday bahaa'imta ka mid ahaan lahaayeenuu yidhi dameerayn ahaan lahaayeenuu yidhi shiicada yacni qilatl balaada iyo ayuu ku tuhmaa damiinnimo qilatulcaqli nacam soo ma garanin walow kaanuu wuxuu yidhi min atuyuuri shimbiraha hadday ay ka mid ahaan lahaayeenna lakaanuu rakhman ow rukhman marka yacni nooc shimbiraha ka mid oo dhagar badan ayay noqon lahaayeen buu yidhi nacam waa dad calaa kulli xaal dhagar iyo iyo yacnii iyo caqli xumo iyo diin xumo aad iyo aad weligood loogu tuhmi jiray hadal dheer buu marka shacabi uu leeyahay oo sheikhulislaam ibnu taymiya min haji sunnaha uu ku sheegay juska koowaad sidoo kale aimada yacni abu nucaym alasbahani alxaafid abu nucaym alasbahani saaxibu xilyat alawliyaa wuxuu leeyahay kitaab la yidhaahdo kitaabu alimaama fi raddi cala araafida raafidadu ku radiyey kitaabka isaguna sheekhulislaam ibnu teymiya sagaal mujalad kitaab dhan ayuu ka qoray raafidada radinteeda minhaaju sunna nabawiya ayaa la yidhaahdaa kitaabka uu radinayana waa kitaab uu qoray ninkii la dhihi jiray ibnu mudahar alxilli ibnu mudahar alxilli kitaab uu qoray ayuu radinayaa oo uu ku magacaabay minhaaju alkaraama minhaaju alkaraama fii nayli daari alkaraama fii nayli alimaama saasoo oo kale ku magacaabay sheekhulislaam laakiin wuxuu yidhi kitaabkaas wuxuu ku habboon yahay in lagu magacaabo minhaaju nadaama maxaa yeeley waxa uu ku qoray waa nadaamo waa wax laga nadaamoonayo laga shallaay doono marka dad baa u keenay kitaabka waa loo keenay marka uu arkayna sheekhu marka waxa uu yidhi inaan ahlu sunnaha khudlaaniyo oon garabkooda ka baxa ayaan diiday markaasaan marka kitaabkaabuu alifay sagaalka mujallad ah ee cilmi fara badan uu ka buuxiyey ee aadan yacni caqaa'id fara badan iyo masaa'il badan oo iimaanka ku tacalluqdo khuruujka iyo masaa'il ku tacalluqdo qadarka iyo masaa'il ku tacalluqdo yani ijtihaadka iyo usuululfiqiga iyo yacni kitaab aad iyo aad u cajiib badan wey kutubta ugu waaweyn oo sheekhulislaam uu alifay waay waxaa kaloo sidoo kale nimanka aad iyo aad u radiyey oo culimmadii dambe ka mida ibnu xajar almaki ibnu xajar alhaytami almaki faqiiha ah saaxibu tuxfat almuxtaajka sheekh iskale wuxuu ku radiyey isna kitaab la layra asawaaciq almuxriqa ayuu ku radiyey marka aad iyo aadou kitaabka marka isagana ugu yani raafidadii iyo shiicadii maka joogtay buu aad iyo aad markau maqaalaad xunxun iyo ka maqlay ayuu naqdi kitaabka marka uu ku naqdiyey markii dambena yani waxaa bilaabatay xiliyadii yani waqtiyadii dambe ilxidamaadkii kusoo dhowaadkeedii waxaa bilaabatay xamlo la yiraahdo taqriib bayna sunna wa shiica sunnada shiicada in laysku soo dhoweeyo ashar ayaa niman ashariyiina baa bilaabeen marka mabda'aas marka aad baa loo radiyey wamiman radda waxaa ka mid ahaa muxibudiin alkhaiib sheekhi muxibudiin alkhaiib ayaa ka mid ahaa culammadii markaa joogtay ka mid ahaa wuxuu qoray marka isagana kitaab layra alkhuduud alcariida fii ma usisa calayhi diin raafida raafidada marka diinkooda waxa lagu aas aasaybu yani ayuu kaga warramay meeshaa isaganaayb halkaasaa ah marka kitaabkaas marka isaguna uu ku qoray e, ixsaan ilaahi dhahiir isna kitaab buu leeyahay ashiica shiica sunna kitaab layraa buu leeyahay oo caqaa'idkooda uu kaga waramaayo marka shiicadu haddee firaq badan bay leeyihiin dabcan oo minhum waxaa ka mida e, raafidada waxaa ka mida kuwan itnaa cashariyada la yidhaahda iiraanta iyo ciraaq joogo wa waxaa ka mid a yacnii kuwan la yidhaha zaydiyada oo yeman iyo meelaha jooga ayago laftirkooda waa shiico zaydiyadu marka waa jaranjarada rafdiga lagu gaaro waa nacam saasay culimmadu dhahaan cali lqaari mulla cali lqaari laftirkiisa waxbuu ka alifay raafidada radinteeda adiga isku soo duduub waxaad garanaysaa raafidada meel laga soo dhoweeyey ma jirto xataa suufiyada culimmadii suufiyada yacni tasawufka ku ta'ahurtay ama ashaacira ha ahaadeen ama wax kale ha ahaadeen nimankaas yacni way radin jireen laakiin mar dambe unbaa waxaa laga dhigay yani arrinku waa siyaasada la yidhi marka waa siyaasad unbaa laysku hayaaye diini meesha laysku hayaa ma jirto dad badan baana arrintaa iyada aaminsan oo u haysto wax iiraan iyo sacuudiga isku haysto ayay u haystaan laakiin wax ka horreeyo ilaa yacni taabiciinta soo taxnaa inay tahay ma dareensana marka arrintaa in sidaa loo ogaado loo dareensanaado yaa muhiima wa buqduhum saxaabada nacaybkoodana kufrun waa gaalnimo wa nifaaqun waa munaafiqnimo wa tuqyaanun waa xadgudub wa nuhbitu alkhilaafata bacda rasuuli illaahi sala allahu alayhi waaalihi wasalama awala liabii bakrin asidiiqi radia allaahu canhu tafdiilan lahu wa taqdiiman calaa jamiici alummah wa nuhbitu waxaanu sugaynaa alkhilaafata khilaafada khilaafada yacni waa maamulkii nebiga caleyh salatu slam markuu dhintay kadib ciddii nebiga bedeshay xagga maamulka nubuwada cid bedelaysaa dabcan male nebinimada wanuhbitu alkhilaafata baanu sugaynaa khilaafada bacda rasuulillaahi rasuulka gadaashiisa sala allahu caleyh waali wasalama awalan marka hore liabii bakrin sidiiq baanu u sugaynaa radia allaahu canhu tafdiilan lahu maxaan sidaa ugu sugaynaana tafdiilan fadilitaan lahu isaga aan fadilayno ama isaga la fadilayba wa taqdiiman hormarin calaa jamiici alummati aanu ka fadilaynoon ka hormarinayno ummadda dhammaanteed khilaafada marka ayuu sheekhu galay halkan kadib marka saxaabada la joogo laba mas'ala laga hadlaa tafdiilka tafdiilka iyo khilaafada laba mas'alo waay tafdiilka yacni marka khilaafada marka laga hadlaayo abubakar huma cumar huma cuhmaan huma caliy saasay u kala horreeyaan qof allaale qofkii marka kala hormariya sidaasi aan ahayn ahlu sunnada waa uga baxaya oo mas'alo yacnii ahlu looga baxo waay oo qofka uu bidca oo ku mutaysanayo waa khilaafada tartiibteeda waay tafdiilka mas'alada ku saabsan say u kala fadli badan yihiin abubakar huma cumar intaas ahlu sunnada muttafaqay ku yihiin saddex yaa noqonaya marka akharu ahli sunna waxay qabaan cuhmaan wa yurabbicuuna bicaliyin radia allahu canhu cali marka afar bay ka dhigaan ahlu sunnada badankood saasay qabaan bacdi ahli sunna oo reer kuufa u badan ayaa iyagu waxay qabeen xataa sufyaanu thawri laga sheegay markii dambena waa ka laabtay saas baa yacni eh, la yidhaahdaa imaamu dahabi sidau siyarka uu ku sheego eh, fii tarjamati sufyaan athawri eh, iyagu reer kuufa qaar ka mid oo ah ahlu sunnada cali bay saddex ka dhigayaan cuhmaan bay markaa dabamarinayaan oo marka mas'alada ku saabsan cali iyo cuhmaan yaa fadli badan iyadu waxaa weyaan khilaafkeeda waa khilaafun daa'irun beyna ahlisunna waa khilaaf ahlu sunnada ka dhex taagan qof laguma tabdiiciyo asal wax lagu tabdiiciya ma aha laakiinse waa qowl marjuuxa waa la dhihi karaa qofkii cali saddex ka dhigo qowlkiisa waa laga raajixsan yahay soo ma garan ilaa culamada qaarkood ay yidhaahdeen qofkii ka hormariya yacnii eh, eh, cusmaan qofki eh, cali qofki qofkii cali ka soo hormariyo faqad azraa ra'ya almuhaajiriina waalansaar daara qudni baa laga wariyey wuxuu xaqiray muhaajiriintai ansaarta ra'yigooda hadda hadduu khilaaf ahaan uga hormariyo waabaad ahlu sunnada uga baxaya haddii kalena qowlkiis waa qowl marjuuxa sababtoo ah cusmaan kama aanay leexanin markii eh, cumar uu dhintay ee la dilay yaa lix ayuu eh, dadka ka soo saaray lixdii lixdaa dadka qofa laga doorta ayuu yidhi dadkoo dhan cusmaanay marka wada doorteen wixii markaa yani yacni eh, dhammaantood wixii joogay markaa codba laga qaaday cusmaanay doorteen cid cusmaan kama aanay hormarinin marka taa waxay tusaya ijmaacan noocaasoo kale wuxuu tusayaa fadli unbay saxaabada maxay ku kala hormarinayaan oo aan ahayn fadli diineed unbay ku kala hormarin jireen tan kale ibn cumar waxaa laga haayaa xadiid bukhaari ku sugan sida bukhaari uu werinayo kunaa nukhayiru kunaa nukhayiru bayna eh, yaday rasuuli llahi sal ly salam rasuulka hortiisa ayaanu asxaabta ku kala waa kala khayr badnaysii jirnay fanaquul waxaan dhihi jirnay abubakr uma cumar uma cumaan cumaan marka waa saddexay jirnay nebigana waana maqli jiray wanabiyu bayn adhurinaa rasuulkana uonugu dhex jiro rasuulkiina caleyhi salaatu wasalaam ou nagu dhex jiro sidaasaan yeeli jirnay taa marka waxay tusaysaa waa daliil saxiixa isagana nacam in cusmaan la hormarin jiray nacam amaa mas'alatu alkhilaafa yacni amaa yacni xagga fadliga laftirkeeda abuubakar iyo cumar qofkii cid kale ka hormariso waa waa ku bidcoobaa qofka ahlu sunnadana uu kaga baxayaa asal looga baxo waa haddaad cali ama cuhmaan labadooda mid ka mida ah ka hormariso abuubakar waa ku bidcoobaya qofka nacam marka masalada tafdiili shaykhayn tafdiilu shaykhayn waa muttafaq bayna ahli sunna amaa yaa saddexa waay waxaa laysku khilaafsan yahay xagga khilaafada laakiin afartooda way kala horeeyaan abubakar huma cumar huma cusmaan uma cali qofkii yira abubakar huma cumar uma cali ee cusmaan meesha ka saaro waxaa weeyaan waxaa ku jirta marka bidca ku jirta qofkaaswanuhbitu lkhilaafata khilaafadaanu sugaynaa buu yidhi bacda rasuulillahi sal ly slam rasuulka kadib awalan ugu horeyn liabi bakrin sidiiq baanu u sugaynaa radia allahu canhu tafdiilan lahu fadilitaan aan fadilayno wa taqdiiman horumarin calaa jamiici lummati ummadda dhammaanteed laga hormariyo eedetaa marka abuubakar khilaafadiisu maxay ku sugnaatay ma nasay ku sugnaatay mase waxay ku sugnaatay ahluxalli walcaqdigaa doortay abuubakar say ku sugnaatay culammada waxay yidhaahdaan waxay ku sugnaatay khilaafatu abiibakrin waxay ku sugnaatay eh, nas khafi ah nasun khafiyun yacnii nas dalaaladiisu ay khafi tahay oo qof walba aanu dareemi karin yacnii nas toos a ma aha waa nas laga fahmi kara abuubakar inuu dadka fadli badan yahay yani khilaafadu aan ujeeda fadliga maaha khilaafada inuu kaleeyahay dadka iyo ahlu xalli walcaqdiga labadaasay khilaafat abi ay ku sugnaatay ee naska khafiga ahna wuxuu yahay dhowr dhowr weeyaan waxaa ka mid a awalan nabiga caleyh isalaatu wassalaam markii uu amray salaada inuu abubakr tujiyo abubakr inuu salaada tujiyo markii laba marba way dhacday intii uu jiranaana dadka abubakr baa salaa ayaa tujin jiray markii uu reer bani camr bni cawf xaggeeda aadayna si uu usoo heshiisiiyo riwaayaadka qaar waxay leeyihiin eh, waxa uu rasuulka sal ly salam uu yidhi haddii aan soo daaho abubakar dadka ha tujiyo mar kasta nebiga abubakar saas u hormarinaya salaaddii xaggeeda taa marka haddii salaaddii lagu hormariyey dee inuu waxa kalena ka mudan yahay waxyaabihii kale maamulka adduunyada min baabi awlaa weeyaan waxaa kaloo iyadana yacni eh, aad eh, ku arkaysaa xadiid kale isaga nebiga caleyh salaatu wa xadiid bukhaari uu werinaayo min xadiidi jubayr ibni muطcim qaala jubayr waxa waxau yidhi atat imra'atu linabiyi sala allahu aleyh waali wasalam haweeney baa nebiga u timid fa amaraha an tarjica ilayhi iisoo laabo ayuu yidhi qaalad waxa ay tidhi ara'ayta in ji'tu falam ajidka iiga war ii sheeg bay tiri haddaan kuu imaadoon ku waayo kaannahaa turiidu lmowt waxaad u moodaa waanta yani inay ka wad haddaa dhimata ka waran yaan u imaadaa qaala waxau yidhi in lam tajidiinii haddaadan i helin faatii abaabakrin abubakr u imaado abubakr u tag yacni isagaa mas-uul iga ah waay nacam mar hadduu isaga mas-uul ka noqonayo markau dhintay ka gadaale dee iyada laftirkeeda waa nas laga fahmi karo abubakr khilaafadu inuu leeyahay xadiid kaloo tirmida uu werinaya ka mida min xadiidi xudayfata bni lyamaan oo nabiga sala allahu aleyh waali wasalam uu yidhi iqtaduu biladayni min bacdi abibakrin bakrin wa cumar labada iga dambaysa aniga ku dayda abi wa cumar nusuustaa marka iyo nusuusta kaloo ahayd yacni eh, xadiid kaloo isagana eh, saxiixeynka min xadiidi caaisha radia allahu canha eh, qaalat waxay tidhi dakhala calaya rasuululah sal ly slam nebiga ii soo galay fi lyowmi aladii budi'a fiihi maalintii lagu bilaabay uu xanuunsaday faqaala qaala waxa uu yidhi waxauu yidhi idcii lii abaaki wa akhaaki walaalkaa iyo aabaha aabaha iyo walaalkaa iigu yeer xataa aktuba liabi bakrin kitaaban abuu bakr aan warqad u qore uma qaala waxau yidhi ya-aba allaahu waalmuslimuuna ilaa abaa bakrin alla waa diidayaa muslimiintuna way diidayaan ilaa abuubakar maahane alle iyo muslimiintuba abuubakar cidaan ahayn ma rabaan marka taana waa riwaayo kale iyadu waxay leedahay falaa yatmacu fii hada alamri taamicun arrinkan qof damcaa yaanu damcin yani ma damco bimacnaa younan damcin xadiidkan marka xadiidkan dambe weliba wuxuu tusayaa warqaddii nebiga uu damcay inuu qoro ee uu iska daayey yacni waxaa u dhow inuu ku qori lahaa arrintan ile marka la jamciyo axaadiidtu ma ogtahay tahay xadiid waxaa jira bukhaari oo werinayo kale shiicadu ay si qaldan uga faaiidaystaan oo yacni rasuulka caleyhi isalaatu wasalaam markii uu sakaraadka ahaa ayaa waxa uu yidhi ii keena warqad aan kitaab idiin qore markaasaa cumar radia allahu canhu waxa uu yidhi waxaan u malaynayaa rasuulka in xanuunku ka batay nacam dadkii marka hala keenay yaa la keenin waa la siyaaro qabtay rasuulka sala allahu aleyh ali wasalam markaasuu iska daayay nacam inuu kitaabkii qoro ibnu cabaas baa marka markii dambe wuxuu dhihi jiray khilaafku batay oo xiliyadii dambe oo yacni waqhtiga cali iyo kadib ayaa wuxuu dhihi jiray ina araziyata kula raziya maa xaala beyna rasuulillahi sal ll ly salam wa beyna kitaabihi musiibadu musiibo dhammaanteed waa wixii kala dhex galay rasuulka kitaabkiisa warqadii u qori lahaa yani marka sheikhulislaam ibnu taymiya marku ka jawaabayo xadiidkaasoo kale yacni waxaa weeyaan awalan qoraalkaas uu qoraayo in cali uu u qori lahay horta ma caddayn kow hadduu wax qoraayana in abubakar axaadiistu tanayba tilmaamaysaa oo caaishaba uu nebigu saasoo kale ku yiri haaniyan middan labaad arrintan ma ahan arrin ka mida yacni sharcigii nebiga inuu dadka gaarsiiye la faray shiicaduna saan ogsoonnaha mas'alatu limaama waxay u haystaan min ahami masaa'il iddiinay u haystaan marka adoo mas'ale aad u haysato min ahami masaa'il iddiin nebigu ma iska dayn lahaa cumaraad sheegay ummaddo dhan haday iskugu tagta ma yeeli lahayn yaa ayuha rasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbika wa in lam tafcal famaa ballaqta risaalatahu shiiciga marka waa la weydiina waxaa la leeyahay war kitaabka nebigu uu qori rabay cumar cumar ka baajiyey ma ma diin waxa uu ku qori rabay ma dardaaranka cali loo dardaarmayo shay diinta kamida miya mase ma aha diintu kamid yahay buu kuleeyahay bal waa waxa diinta ugu muhiimsan haddee muxuu nabigu uga tegey sal ll ly slam marka ma uga tegi lahaa cumar hadalkiisa may uga tegi lahaa idan marka kitaabku nebiga wuxuu uga tegey inaanay ka mid ahayn wixii dadka gaarsiiba la yiriba ee uu markii hore yacni irshaad ahaan iyo yacni waxyaaba lamida inuu ugu ugu qoraaye asalkiisa kitaabka iyo sunnada inay ugu taal loo ogaa rasuulka sal slam tan saddexaad oo kale waxay tahay goormo ibnu cabaas hadalkan yirina iyaga waxay ka dhigayaan nebiga caleyhi salaatu salaam markii sidaa ay dhacday ibnu cabaas inuu soo baxay ina rasiyata kulla raziya oo sidaa yiri ee uu cumar u jeeda markaas sidaas ma aha nacam yacnii ibnu cabaas hadalkan wuxuu dhihi jiray sida riwaayaadka qaar ay tilmaamayaan markii dambe fitanku batay waay wax uu hadalkan dhihi jiray nacam ilaa arrintu waaba toosnaydba xilliga cumar radiallahu canhu abubakar iyo cumar iyo radiallahu canhum nacam soo garan radiallahu canhuma walidaalika jawaabahaas qaar ka mida ibnu xajar laftirkiisa ibnu taymiya kasoo guurinaa sideedu ay usoo qaadanayaan nusuustan marka waxay tusaysaa abubakar in yacnii isagu amarkan uu leeyahay dalaaladeedaa ku cad meeshaan dalaalo yacni khafiya weyaan waxaa sidoo kale iyadana ku jirta meesha ahlu xalli walcaqdigana waa doorteen oo abu cubayde iyo cumar ibnukhadaab iyo ayaa abubakar la mubaayacooday dabadeedna masaajidkaa lagula mubaayacooday keliya shubho kaleo marka waxaa jirto cali radia radiallahu canhu baycada waa ka daahay lix bilood yani kadib ayuu la mubaayacooday radia radiallahu canhu sababta maxay tahay sababta waxay tahay cali wuxuu ku mashquulsanaa xanuun yani faatima radia radiallahu canha ayaa xanuunsanaysay iyadoo mashquul ku ahaa nacam lix bilooday faadimo saad ogsoontii nebiga ka dambeysay markay dhimatay kadibna waa kii yimid oo marka la mubaayacooday waxaa kaley keenaan sidoo kale faatima nebiga dhexalkiisa ay weydiisatay dabcan abubakar fadag iyo ayay weydiisatay abubakar waa u diiday sababta ugu diidana nasba u cuskaday oo waxau yidhi nebigan ka maqlay sala allahu aleyh waali wasalama inaa macshara alambiyaai laa nuurath annaga haddaan ambiyadana nalama dhaxlo maa taraknaa sadaqa waxaan ka aan ka tagno waa sadaquu yidhi nacam marka abubakar nas buu haystay nacam ee maal yar oo faatimo ay leedahay yacni xaq u leedahay inuu ka ceshto maxaa ku kalifaya nacam marka nimankan shiicada abaadiil bay iska qortaan iyo wax saxoo si kale ay u tarjamaan ayaga iyo wax abaadiil u badanba nacam cumar baa faatimo dhar baaxay markaas iyadoo uur leh dhulkay ku dhacday kan bay yeeshay ee sidaan buu yeelay yacni shaksi caadiya cumar iska badaaya inuu haween uurle dharbaaxo waa iskala weynyahay nacam shaksiga caadiga ah yacni ayaa haween inuu gacan u qaado waxaa laga yaabaa dad badan iska aan cumar gaarinba in haween gacan u uqaadkeed ayay yani ay ka yaqiiqsoonayaan kayf cumar radia allahu canhu marka diiwaanka cumar markuu sameynaya aalubeytku ka bilaabay diiwaan alcataa aalubeytku ku bilaabay marka cumar iyo aalubeytka xiriir fiicana ka dhexeeyey sida yacnii caliba uu qiraayo laftirkiisa radia allahu tacaala canhu marka abaadiisha shiicada lama koobi karana waa dad sidoodaba sida ibnuimaamu dahabi uu yiri waxau yidhi alkadibu shicaaruhum wannifaaqu dithaaruhum beentana waa funaanada hoos ay ka wataan uu yidhi marada kor ay ka wataanna waa munaafiqnimada marka dad noocaas oo kalea see yacni la yeelaa tafdiilan lahu wa taqdiiman calaa jamiici alummati iyo ummaddo dhan ka hormarin laga hormarinaayo huma markaa dabadeed licumara bni alkhadaab radia allaahu canhu ayaanu khilaafada aanu u sugaynaa cumar ayaanu u sugaynaa abuubakar kadib abuubakar laba sana wax yar buu hayey markii uu dhimanayena wuxuu ka dardaarmay cumar radia allahu tacaala canhu istikhlaafaa la yidhaha marka taasoo kale waa si ay ku sugnaato marka madaxtinimada qofka istikhlaaf isagaa madax ka dhiga marka weliba abuubakar dad baa ku canaantay Eh, markaasu wuxuu yidhi ma waxaad igu eedaynaysaan ad igu canaananaysaanuu yidhi arrintan ma ilaahay baad igu cabsiinaysaan ilaahay waxa uu yidhi hadduu alla i weydiiyo maalinta qiyaamaha waxaan leeyahay ilaahu waxaan uga soo tegey kii ugu fadli badnaa marka waa isku kalsoonaa abuubakar markuu cumar u dhiibayo waaba isku kalsoonaayba nacam soo ma garan cumarna marka khilaafada aad iyo aad buu u toosiyey cadaaladiisii baa faaftay dhulka islaamkii ruqcadii iyo khariidadii islaamka waa waasiciyey cumar radia allahu tacaala canhu dadkan hadda yacni cumar sidaan u caayinayo islaamka ay isagaa sabab ugu ahaaba nacam oo dhulkooda islaamka gaarsiiyey oo ilaa majuusay ahaan jireen nacam wanuhbitu yani uma licumara ayaanu usugaynaa khilaafada abubakr kadib radia allaahu canhu nacam ayb cumar isaguna de marka waxaa weyan iqtaduu xadiidkaa daliil a ah, iqtaduu biladayni min bacdi abi bakrin wa cumar labada iga dambaysa abubakr iyo cumar saxiixu muslim min xadiidi ibni cabaasna eh, waxau tilmaamayaa isagana saasoo kale wadaca cumaru calaa sariirihi fatakanafahu nnaasu yadcuuna wayuhnuuna wayusalluuna calayhi cumar markii yani sariirta uu eh, wadica cumaru calaa sariirihi baa la dhigay markaasaa dadkiibaa dhinacyada ka soo galay iyagoo u ducaynayo ammaanayo u ducaynayo markaas qabla an yurfaca intaanu dhimanin waana fiihim ayuu yidhi saaca ibnu cabaas falam yarucnii ilaa birajulin qad akhada bimankibii min waraa'ii waxa uun argagax geliyey nin garabka iga qabanaya gadaal xaggeeda nacam faltafadtu ileyhi waan milicsaday fa idaa huwa caliyun waaba cali ninka fataraxama calaa cumar cumar buu alla naxariis uga dalbay wa qaala waxa uu yidhi maa khallafta axadan axaba ilaya an alqa allaha bimili camalihi minka yani maa khallafta axadan axad ma aadan reebin adiga yani axaba ilaya yani loogaga lagaga jacayl badan yahay an alqa allaha inaan alla la kulmo bimithli camalihi camalkiisoo kale aan kula kulmo minka adiga lagaga kaa jacayl badan yahay weymullaahi camalkaaga inaan alla kula kulmo camalkaagaoo kalean waxaan ka jecelaha male buu leeyahay weymullaahi baaqi ahaansho alle eh ilaahay baaqi ahaanshadiisan ku dhaaranayaaye dhaar alle eh in kuntu la adunnu an yajcalaka allaahu maca saaxibayka waxaan u malaynayaa buu yidhi inaan in alla uu ku yeelo labadaada saaxiib macooda nebiga abuubakar buu ujeedaa wadaalika anii kuntu kathiiran maa asmac waxaan ahaa buu yidhi in badan inaan maqlaayo wdalika anii kuntu kahiira ma asmacu rasuula اllahi sal ly slam yaquul ji'tu ana waabuu bakrin wacumar wax badan baa nebiga waxaan ka maqlay buu leeyahay anigii abubakr iyo cumar baa imaanay wadakhaltu ana waabubakrin wacumar wakharajtu ana waabubakrin wacumar fain kuntu laarjuu aw la adunnu an yajcalaka allahu macahumaa waxaan rajeynaya inuu alla adiga macooda u yeelo haddaadba adduunyada sidaa isku ahadeen marka cali sidaa cali baa yani xadiidkan marka wuxuu daliil u yahay raafidada ayuu radin ku yahay nacam calaa lisaani caliyin baa cumar cali baaba carabkiisa lagu ammaanay fadaaishiisuna aad iyo aad bay u badan tahay kitaabu fadaa'il asaxaaba lilimaam axmed ibn xambal baana yani fadaaishiisa aad ku arkaysaan iyo yani kutubu alxadiis nacam bukhaari iyo kale iyo uma licuhmaana baanu usugaynaa radia allahu canhu kadibna cuhmaan cuhmaan radia allahu canhu khilaafada marka waa saddexeeyaa waa sida ahlu sunnadana saasay qabaan dhammaantood xagga khilaafada isaguna marka khilaafadiisu waxay ku timid ahlulxalli walcaqdiga ayaa doortay cuhmaan radia allahu canhu maxaa yeeley cumar markuu dhimanayo lix nin buu bixiyey ee nebigu uu dhintay iyagoo raalli uu ka yahay isagoo raalli iyaga ka ah lixdaa nin marka yacni wuxuu ahaa yacni sacd bn abi waqaas cabdiraxmaan ibn cawf zubayr bn alcawaam cali iyo cuhmaan ayuu yacnii iyo iyo waxaa ku jiray eh, ayb iyo iyo casharada nin ka dhinaa nacam ayb cabdiraxmaan ibnu cawf iyo zubayr ibnu alcawaam iyo sacd ibn abi waqaas cuhmaan iyo cali eh, kale waa iga maqan maya cabdullahi bni cumar yacnii wuxuu ahaa inuu ma kawar warqabo un laakiin isaga waxba kuma lahan uu yidhi amarkan waa u diiday saciid ibnu zaydna waxaan u malaynaya inuunan ku darinba nacam saciid ibnu zaydna cumar maadaama seedigii oo ahaa yacni ilmaadeerna ay yihiin ma ku darin xadiidkan dheer baa marka halkan uu ku sheegaya nacam ayb ayb ha iyo dalxa ninka kale dalxo ahaa naam dalxata bni cubaydillaahi naam dalxata bni cubaydillaahi lixdaa bay ahaayeen marka waxa uu yidhi ibni cumarna marka ha idinla shaqeeyo laakiin wax amarkan kuma lahan buu yidhi saciid ibnu zayd oo asna casharada kamida laguma darin saasuu cumar sidaas uga reebay marka cumar dee isagu waa la dilay oo abulu'lu'at almajuusi ninkii la dhihi jiray gacantiisu ku dhintay nacam abululahaas gacantiisa ku dhintay majuusi boun ahaa asalkiisa marka eh, midibuu ku dilay markii dambenaad waxaa weeyaan eh, taana cumar de shahaaday u noqotay walidaalika xafsa radia allahu canha ayaa cumar waxay ka maqshay isagoo dhaha ilaahw shahaado isii shahiidnimo igu dil dhulkaana yacni madiinana inaan ku dhinto ilaahu ii kas markaase waxay tiri shahaado iyo madiine se isugu imaanaya bay tiri ile madiina waa cuqru daarilislaam ay mogtahay see shahaada iyo madiine isugu imaanay markaasu wuxuu yidhi iska dhaaf u yidhi ilaahay wax kasta waa awoodaya da way dhacdayba waa kaa marka madiine dhexdeeda marka ilaahay shahaado uu ku siiyey radia allahu tacaala canhu lixdaa marka eh, waxay uga kala tageen marka eh, cabdiraxmaan ibni cawf iyo cali bn abi daalib iyo iyo cusmaan cabdiraxmaan marka waa ka tanaasulay isaguna labadooda ayuu marka tartan u yeeyo wuxuu u sameeyey yani tartan maaha yani dadkii ayuu wuxuu ka qaaday codow ka qaaday yaa dadka ay rabaan su-aalow ka qaaday dhammaantoodna marka cuhmaan kama aanay leexanin markii dambena marka salaaddii subax agteediibuu masaajid ka yimid mid kastaa gaarba uula hadlay haddii markaasaa markaas dadkii marka isagaa bilaabay cuhmaan buu la mubaayacooday dadkiina marka ay la mubaayacoodeen sidaasoona cuhmaan imradiisa iyo yani khilaafadiisu ay ku sugnaatay fadaaisha cuhmaanna waa badan yahay ay badan tahay oo jeyshulcusra ayuu diyaariyey nacam waa ninkii diyaariyey jeyshulcusra nebiguna uu yidhi sal ly slam maa dara cuhmaan maa facala bacda alyowm cuhmaan maanta kadib waxa uu sameeyo dhibi maayo yuu yidhi nacam ma dhibi doonto ayb uma licuhmaana radia allahu canhu ayaan u sugaynaa khilaafada uma markaa dabadeed licaliy bn abi aalib baanu u sugaynaa cali radia allahu tacaala canhu nacam cali isaguna fadaaishiisu awalan aad bay u badan tahay xadiidkii waxaa weeyaan khaybar markuu nebiga ku duulaayo lawcdiyana araayata rajulan qadan rajulan yuxibu llaha warasuulahu wa yuxibuhu allahu warasuuluhu xadiidkaa marka ninkeena cali buu noqday oo u dhiibay fadaaishiisuna intaa aad iyo aad bay uga badan tahay bal kutubbaaba laga alifay imaamu nasaa'i baana ka mida ah dadka wax ka alifay oo xadiidta fadaa'il cali ayuu jamciyey sidoo kale cali marka ahlulxalli walcaqdigii baa la mubaayacoodeen sababtoo ah cali cid ka fadli badnayd ma joogin markaas markii cuhmaan la dilay cuhmaanna niman fidno wadayaalaa ah dileen oo iyagu markaa khawaarij ah oo dhankaas masar iyo ciraaq iyo xaggeeda ka yimaadeen oo marka iyagu intay wax isku ah, shubah iyo yacni ta'wiilaad baanbaana intay la imaadeen ayaa dilkiisii ay ku bannaysteen waana dhibaatadii waa nebigana wuu sii sheegay sala allahu aleyh waali wasalama oo markii xadiidkii abi muusa alashcari markii nebiga bi'ru ariis ceelkaa uu joogay uu fadhiyey ee abubakar uu soo galay ee looga idin qaaday markaa dabadeed yacnii ugu bishaareeye janno uu yidhi abuu muusa uu ku yidhi janno loogu bishaareeyey uma cumar uu yimid sidoo kale kadib cuhmaan baa yimid markaasuu yidhi ugu bishaaree janno maca balwa tusiibuhu balaayo asiibaysa iyadoo ay jirto weliba yani imtixaan baa ku dhacaaya markaasaa markii loogu bishaareeyey waxauu yidhi alxamdu lilaah wallahu lmustacaan ilaahay buu kaalmo weydiistay allana waa ku mahad celiyey waa u mahad celiyey walidaalika cuhmaan waa dagaalami karay nimankaasna waa iska celin karay oo muslimiintii dhan baa diyaar u ahaydoo u joogtay laakiinse waa diiday inuu dagaalamo maadaama nebiga caleyhi salaatu wasalaam sidaana uu yiri oo ogaa taasaa marka cusmaan marka saas isu dhiibay wayna dileen markii dambe kadib marka cali baa dadkii ahluxalwa alcaqdiga ay la mubaayacoodeen ugu waaweynaa maxaa yeele cid ka fadli badan ma jirin cali tan kale cid ku qabsatay madaxtinimada ma jirin taa iyadan in la fahmay u baahan tahay mucaawiya weli marna ma aanu dhihin anaa uga xaqnimo badan madaxtinimada cali ma dhihin ee waxa yacni khilaafka keenay keliya waxay ahaayeen dadkii cusmaan dilay mucaawiyana de reer bani umaya isla ahaayeen cusmaan dadkii dilay cusmaan dhinacaas yacni aad ka talisay jiraane keen dadkaas nacam oo waa in markaa loo qisaaso cusmaan dadkuna dad badan bay ahaayeen awalan waxaa laga yaabaa qofka toos u dilay inaan la gara karin dad badanna waa ahaayeen haddana manacana waa lahaayeen dabcan xataa haddii dhammaantood la dili lahaa dad yacnii waxay ahaayeen manacale oo dagaal qaadaayo oo shiddo iyo un aan waxba laga gaaraynin in dhimashada iyo dilka uu sii bato un ma ahane marka waxay arkaayeen cali wuxuu arkaayey cuhmaan maadaama ilaahay shahaado siiyey xag allana oo u dhintay in layska daayo markii dambena marka dagaalku khilaafka waxyaabahaas baa ku salaysnaa dabadeedna dagaal marka fitan baa dhacay fitankana marka ahlu cilmiga inay fidno ahayday u yaqaanaan sababtoo ah maxaa yeelay inta dagaaladaa ay socdeen hal beled lama furanin ayb soo ma garan islaam muslimiinta iyaga unbaa isku markaa isku maqnaa sidaasoo ay tahay haddana mid kastaa mujtahid buu ahaa kii gafayna hal ajar kan kalena laba ajar xaqana maca caliyin buu oyey u dhowaa laakiin dagaalku muxuu fidno ku noqday wuxuu fidno ku noqday xaqa cali ha lahaado oo xaggiisa ha jiro laakiin inuu dagaalka yacni bilaabo ama dagaal inuu yacni galo taasaan sharcigii marka aan sawaab ku ahayn walidaalika dadkii ka fariistay oo aan dagaalamin ee usaamata bnu zayd iyo sacdi bin abi waqaas iyo cabdullahi bin cumar iyo raggaas yaa saxsanay nacam iyo xasan bin cali iyo kale maxaa yeele xasan waa kii nebiga wuxuu ku ammaanay inuu dagaalka joojiyey haddii dagaalka uu xaq ahaan lahaa joojintiisa lama ammaaneen ibnu teymiya saasuu leeyahay ina bnii haada sayidun wasayuslixu allaahu bihi bayna fi'atayni cadiimatayni min almuslimiin labada kooxna inay muslimiin ahaayeen xadiidkaasaa daliil u ah nebiga wiilkiisa calina awooga u ahaana waxaa lagu ammaanay joojinta dagaalku marka dagaalku ma sax ma ahayn marka nacam ayb yacni mas'aladuna ma keenayso laba qola meesha yacni eh, sheikhulislaam sidau dhahayo fidnadu ay ka timidna waxay tahay markii layskhilaafay ee la dagaalamay eh, yani markii layskhilaafay khilaafay eh, waxay ahayd yacni in waxaa laga tegay marka aayaddan qowluhu tacaala wain daa'ifataani min almu'miniina iqtataluu fa aslixuu baynahumaa fain bagat ixdaahuma cala alukhraa faqaatilu alatii tabqii xata tafi'a ilaa amri illah yacni koox hadday baqii iyo la timaado in islaax iyo la galo oo taa oo ka horeeyo marka taasba lama samayninba marka nacam dagaalkiibaa markaas bilowdo la galay marka walidaalika saxaabada qaarkood waxay dhihi jireen aayaddan ka annahaa inay yacni dihnigeenna waa ka baxday dhihi jireen nacam way garanayeen dabcan iyo macaanideeda laakiin markaas un dihnigooda way ka tagtay walidaalika saxaabadii ka fariisatay baa xoog yacnii kuwii hadda galayna inaan marka lagu eedaynin saas caqiidata ahli sunna saas waa oon iyaga shaqsi ahaantooda looga hadlin laakiin dagaalka ma looga dayanayo nacam ogow intaan annaga isdagaalno saxaabadiiba waa isdagaaleen ma banaana waxaasoo kale nacam marka marka laleeyahay dagaalku fidnowna ahayna waxay tahay dee waxa weeyaan waxaan loo marin marka sidii la rabay in sharcigu boqol kiiba boqol yaan loo marin walidaalika saxaabadii ka fadhiisatay dagaalkaas dhammaantood waxyaabaha ay dhihi jireen waxaa ka mid ahayd xaqi waxbaan u kala cadaanin waxbaan u kala cadaanin walidaalika yani waxaa laga hayaa qaarkood sida alxuja fii bayaani lmaxaja aathaar badan oo ku taallo waxaa laga hayaa qaarkood inay leeyihiin yacni haddaad ii keento seef xaqi iyo baatilkii kala saarayso nacam oo dhahaysa kan waa xaq inaad dishid kan waa baatil haddaad ii keento waa dagaalamaya ay dhihi jireen marka dagaalka haddii uu yahay dagaal marka aan xaqiisa iyo la kala garanaynin ee islaax aan laga hormarinin koox kastoo baqii samaysa in dagaalka lagu bilaabo ma aha <coughs> islaaxa ka horeeyo ee dagaal maslaxadiisa iyo mafsadadiisa yacni fasaadkiisu badnaanayo kale iyo waxyaabahaasoo kale marka dagaalada laga fogaada ay tahay ka kuwaas waa ka <coughs> waanan ka soo hadalna hadda ka hor wahum alkhulafaau alraashiduuna wahum afartaani alkhulafaau weeyaan alraashiduuna khulafadii hanuunsanayd waay wala'immatu a'immadii almahdiyuuna ee la hanuuniyey wa ana alcasharata waxaanu ictiqaadsanahay oo aan sugaynaa ana alcasharata tobanka aladiina kuwaas oo samaahum rasuulullahi sala allahu aleyh ali wasalam rasuulka uu magacaabay wabasharahum biاljannati jannadiina uu ugu bishaareeyey nashhadu lahum waxaanu ugu marqaati kacaynaa biljannati janno calaa maa shahida lahum rasuulu llahi sal ly salam kii uu nebiga ugaga marqaati kacay siduu nebiga ugaga marqaati kacay ayaanu janno uga marqaati kacaynaa annagana wa qowluhu alxaqu wa qowluhu nebiga qowlkiisuna alxaqu weeyaan waa xaqi wahum iyaguna tobankaasi abuu bakrin weeyaan wa cumaru wa cuhmaanu wa caliyun wa dalxatu wazubayru wa sacdun wa saciidun <coughs> wa sacdun wa saciidu wa cabduraxmaan bni cawf wa abuu cubaydata ibnu اljaraax wa huwa amiinu hadihi اlummah weeyaan abuu cubaydahaasna radia allahu canhum ajmaciin tobankaas <coughs> ayb tobankoodaas marka waxaa weeyaan waa muhaajiriin bayna ahaayeen nacam dhammaantood ayb kuwan marka dadka jannada loogu bishaaray de casharo waa ka badan yihiin ayagoo nool laakiin casharadan waxa gaar loogu sheega waxay tahay hal xadiid ayuu nebiga ku sheegay sala allahu aleyh ali wasalam hal xadiid ayuu ku sheegay oo abubakr fi ljanna wa cumaru fi ljanna hal xadiid ayaga lagu wada sheegay saas weyaan marka waxa waxa marka alcashara almubashariin waxaa loo leeyahay sidaas shiicadu marka casharadaanu aaday u necab cali marka laga reebo walidaalika min sakhaafaatihim wa qilati cuquulihim waxaa ka mid a inay ereygaas dhanba lafdulcashara inay u caroodaanba nacam lafdulcashara ereyay u caroonayaan nacam casharadan wixii loo isticmaalo unbay ku xiran tahay maxay tahay iyada nacam dadka qaarkood nacaybka si kale u galaa nacam markaas la arkay asagoo wax yacni macnawiyaadu iska naca hadda aan sharcina farin inuu naco soo ma garan walidaalika lafdigaas casharada waa necab yihiin sheekhulislaamna wuxuu yidhi casharada ayagu way nacayaan maca daalika tiscada tiscada laftirkeeda waxbaa ku soo arooray yacni haddii la nacaayo wa kaana fi lmadiinati tiscatu rahdin yufsiduuna fi lardi walaa yuslixuun mana keenaysa inaan tisca la isticmaalin <laughs> ayb waman axsana alqowla fii asxaabi rasuli llahi sal ly slam waman ruuxii axsana hagaajiyo alqowla hadalka fii asxaabi rasuulillahi sal ly slam rasuulka asxaabtiisa ku saabsan wa aswaajihi oo xaasaskiisa ku saabsan addaahiraati ee yacnii la dahiray addaahiraati ee daahirsan min kulli danasin ka daahirsan wasaq kasta iyo xumaan kasta ayb wa duriyaatihi iyo e, duriyaadkiisa almuqadasiina la dahiray min kulli rijsin laga dahiray qurun kasto faqad beri'a min annifaaqi munaafiqnimadii waa ka beri noqday qofka isagan faqad beri'a wuu ka beri noqday min annifaaqi nifaaq waa ka beri noqday yacnii asxaabta qofkii hadalka u hagaajiyo xaasaskii nebiga oo yacnii daahiraadka duriyaadka nebiga min kulli rijsin qofkii yacnii e, ka ka ka muqadasanaay ka yani waxaan u jeedaa ka dahirsanaa qofkii intaa hadal fiican ka yiraahdo faqad beri'a min anifaaq nifaaq waa ka beri noqday aswaaju nabiy sala alla slam laakiin m macsuumaad miya dembiga macsuum miyay keen dembi macsuum kama aha nacam oo sida nebi oo kale ma ahan laakiin sida yani eh, mufasiriinta qaarkood iyo salafku ay leeyihiin laakiin yani zino iyo kale iyo waa ka beri nacam oo weligeed naag yani haween yani nebi qabaa maa zanad imra'atu nebiyin qatu nebi xaaskiis weligiis ma zinaysan weligeed ma zinaysan sababtoo ah, yani guri wasakhaysan ilaahay ma kasoo dhex bixinayo nebi ma ogtaha ayb walidaalika marka qowluhu tacaala alla markuu leeyahay daraba allaahu mathalan liladiina kafaruu imra'ata nuuxin waimra'ata luutin kaanataa taxta cabdayni min cibaadina saalixayni fakhaanataahumaa khiyaanadii diintay ku khiyaaneen weeyaane ee gogashay ku khiyaaneen ma aha nacam gogol dhaafay sameeyeenoo gogashay ku khiyaaneen macnuhu ma aha wa culamaa'u salafi min asaabiqiina waman bacdahum min altaabiciina ahli alkhayri walathar wa ahli alfiqhi wannadar laa yudkaruuna ila biاljamiil waman dakarahum bisuu'in fahuwa calaa gayri sabiil wa culamaa'u salafi culammadii salafka min asaabiqiina kuwii hormaray ah waman bacdahum iyo kuwii ka dambeeyo min ataabiciina taabiciinta ah ahli alkhayri ahlu khayrka ah wa ahli alfiqhi ahlu fiqhiga ah wannadari iyo dadka yacnii qiyaaska iyo aragtida dheer leh nacam laa yudkaruuna lama sheego kuwaasi laguma sheego ilaa biljamiili wax wanaagsan unbaa lagu sheegaa waman dakarahum qofkii ku sheega bisuu'in xumaan fa huwa calaa khayri sabiili jidkii ahlu sunnada jidaan ahayn buu hayaa nacam oo qowluhu tacaala baa u daliila waman yushaaqiqi rasuula min bacdi maa tabayana lahu lhudaa wayatabic hayra sabiili lmu'miniina mu'miniinta waxaa ugu horreeya asxaabta iyo taabiciinta iyo taabicu taabiciin nebigana waa ammaanay saddexdaa qarni oo khayrunaasi qarnii uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum ayuu yidhi nacam laa siyamaa weliba dadka ahlu xadiidka ah nacam oo waxaa weeyaan oo ahlu atharka ah ee ahlu istinbaadka ah dadka iyagu marka waxaa weeyaan in xumaan lagu sheega ma aha waa in wanaag lagu sheegaa walidaalika wuxuu ahaa yacnii maqaaladii uu yidhi moxamed ibnu idriis arraazi abu xaatim abuu xaatim arraazi moxamed ibnu idriis waxa uu yidhi calaamatu ahlilbidaci alwaqiicatu fii ahli alathar ahlubidaca calaamadooda waxaa lagu yaqaanaa alwaqiicatu inay ku dhacaan fii ahli lathar ahlu atharka inay caayaan ay wax ka sheegaan sidoo kale imaam axmed ibnu xambal ayaa waxaa laga wariyay nin la yidhaha ibnu abi fatiila ama ibnu qutayla nin la yidhaahda ayaa la sheegay markaasa waxaa la yidhi ninkaasi ahluxadiidka agtiisa lagu sheegay markaasuu wuxuu yidhi ahlulxadiidi qowmu in ahluxadiidka dad xun waayuu yidhi markaasuu imaam axmed maradiisa inta qaatay jafjaftay <clears throat> ayaa waxa uu yidhi zindiiqun zindiiqun zindiiq waa zindiiq buu yidhi marka dabcan calaamaad unbuu ku arko wuxuu dareemay wuxuu ku nacaya ahluxadiidka inay tahay atharka marka culamadaas sidaa marka iyo aathaar kaleo fara badanoo laysa fi dunya yani sida saabuni oo werinaya abu cuhmaan asaabuni raximahullah laysa fi dunya mubtadicun ilaa wayubqid alxadiida ahlahu adduunka mubtadic ma jiro ilaa xadiidkii iyo dadkiisa uu necab yahay walidaalika waxaad arkaysaa firaqu dalaal abu hureyra waa necab yihiin maxay ku naceen axaadiista uu werinayo soo ma garan firaqu dalaal saas waa xataa kuwa muqalidiinta aadka ah Eh, yani sida xanafiyada iyo kale eh, eh, yani caqliga ka hormariya nusuusta waxaad ku arkaysaa inay aad arkaysaa inay leeyihiin qaarkood xadiidkan abu hureyra weriyey fiqigouna ku saabsan yahay walaysa bifaqiih abu hureyrana faqiih ma ah la qaadan maayo waa dacrinaya saxaabiga nacam waxyaabahaas oo dhan marka waa khalad weeyaan nacam ayb sidoo kale waxaad arkaya xataa kuwa hadda jooga abu hureyre waa necab yihiin ninkii la dhihi jiray aburaya aburaya misriga masriga ahaa ama yani masrin inu ahayn malaynaya abu raya wuxuu ahaa marka adwaa cala sunna kitaab la yidhaha buu qoray adwaa cala sunna abu hureyra ayuu in badan ku dacninaan kitaabka qaarkiisna waxaa weyan ahluxadiidka inta kalena ku dacninaya walidaalika yani waxaa aad iyo aad marka qalin uga aarsaday alcallaama cabdiraxmaan bnu yaxya almucallimi raximah raximahullah kitaab la yidhaha alanwaaru alkaashifa ayuu qoray waana kitaab yani aad meelo badan deg deguu ku qoray kitaabka laakiin faa'iidadiisu aaday u badan tahay nacam ayb marka sidoo kale ahlu xadiidka guud ahaan marka qofkii xadiidka ay warinayaan ku noco dabcan waa zandaqo unbaa u dambaysa nacam xaalkiisu waa zandaqo sooma garanin waana calaamad ahlu bidac way waxaa lagu ogaanaya laakiin qof ahlu xadiida ayaa waxbaa idin dhex maray markaasaad adiga un hadalka ku adkaysay qofkaasu ahlu bidac maa laleeyahay marka xadiidu ku dhacay la dhihi maayo sidaas nacam maxaa yeele waxa aad u nacaysaa la fiirinaya hadday xadiidka ay xambaa kownuhu min ahli alxadiid haddaad u nacday waa soo gelaysaa aharka haddii laakiin aadan u nicin sidaas ee adduunye idin dhex martay wardayntayda isiiniya waa meermeeris badan tahay iyo ahlu xadiidkii wax ka sheega maayo saas maaha ibnu xajar raximahullah fatxulbaariga axaadiidtan laa yubqiduhum ilaa mumin laa yubqiduhum ilaa munaafiq walaa yuxibuhum ilaa mu'min macnahaasuu ku macnayna qurdubiyowna ka soo raran marka waa in saa loo fahmo dadka qaarkood bacdi naasna ahlu xadiidka fakerka uu ka haystaa dayiq ah nacam wuxuu u haystaa ahlu xadiidka dad aad iyo aad u kooban asaga uu yaqaana bis ayuu u haystaa markuu arka nin mas'ale ku qabsanaya dadkaasoo kalena markiiba wuxuu la soo booda calaamatu ahlilbidac alwaqiicatu fi ahli lathar nacam ahluxadiid adiga meel kuguma xaraysna nacam bilahi caleyk nacam waxaana fiican ahlu xadiidka inaad yacni fahamto waxa loola jeedaba nacam ayb ayb ahluxadiidka yani waxaa lagu noqdaa yani caqiida lagu noqdaa waxaa lagu noqdaa yani eh, itibaacu sunna lagu noqdaa waxyaabahaas oo dhan qofka haddii laga helo maaha inuu qofku yiraahdo yacni Eh, isaga keliya inuu iska dhigo ahlu xadiid oo dadkii kalena ahlu xadiidka ahna uu dhinac mariyo iyadoo laftirkeeda tafriqa xun ah nacam laa yudkaruuna laguma sheego ilaa biljamiil wax wanaagsan mooyaane waman dakarahum bisuu in qofkii ku sheegana fa huwa calaa hayri sabiili buu ku taagan yahay aathaarta iyo ayaa tusayso eh, walidaalika aharkan oo aan eh, saabuni ka sheegayni xaakim ayaa tacliiqiyey abu cabdillahi alxaakim saaxib lmustadrak waxa uu yidhi wacalaa haada cahidnaa fii asfaarina wa fii bilaadina hadal saasoo oo kale ah saasaan ku aragnay buu yidhi safaradeenni iyo beledkeenniba nacam qof ahlu bidca ma aragno ilaa ahlu xadiidka u necab yahay nacam wax la ogyahay ayb marka waxaa kaloo iyadan u baahan ahlu xadiidka ma gafaan mase ma gafaan way gafaan ninkii marka gafkooda ka fogaado masalada uu ku gafa nin ahlu xadiida ahlu xadiidka waa gafaan laakiin xaqa iyaga kama dhex baxo taa in la fahmo waa guud ahaantooda xaqa ma ka baxaayo ma ogtahay laakiin aaxaaduhum yukhdi midkood waa gefaya yukhdi wa yusiib haddii ou khada'o ee uu gefa laakiin maxaa la yeelaa marka waa in maxmal wanaagsana loogu xambaaraa oo imaa waxaa laleeyahay xadiidkii baan soo gaarin imaa waxaa laga yaabaa inuu mansuukh u arka xadiidkaani ama imaa yacni dalaaladiisu inaanu u fahmin sidaas nacam marka dhinacyadaasaa lagu xambaarayaa waana laga daynayaa risaaladii marka waxaa aad iyo aad ugu arrintaa u faahfaahisay sheikhulislaam rafculmalaam can ila'imati alaclaam kitaabka ayaa marka aad u faahfaahiyey waana jirtaa dadka culamaa salaf qaarkood qaarka kale inay yani masaa'il ay ku gafeen ku ad adkaadeen laakiin hadda macnaheedu marka waxaa weeyaan tarjamada maalan hadda ibnu abidi'bin oo kale waxaad ku arkaysaa imaam axmed baa wuxuu ka sheegay inuu maalig xadiidkan albayicaani bilkhiyaar xadiidka ah ayaa wuxua la yidhi maalik xadiidkaanu ma qaadan buu yidhi kuma camal falin waana xoga aqraan bayna ahaayeen labadooda markaasuu wuxuu yidhi wuxuu yidhi marka yustataabu fain taaba ilaa duribat cunuquhu nacam waa laga toobad dalba hadduu toobad keeni waaye marka hadduu toobad keena waa khayr haddii kalena ilaa ilaa duribat cunuquhu markaasaa imaam axmed baa wuxuu yidhi waa nin aad u warac badan buu ahaa buu yidhi ninkan ibn abi dib marka imaamu dahabi baa tacliiqiyey marka wuxuu yidhi kan oo kale waxa uu leeyahay warac ma ahan saan oo kale warac ma aha maxaa yeele maalig waa imaamu weyn waxaana laga yaabaa xadiidkan albayacaani bilkhiyaar inuu mansuuq u arka banaan amase inuu u arka dalaaladiisu inaynan khiyaarulmajlis tusaynine ee ay u aragta yacnii tusaysa keliya maxay ahayd khiyaarulmajlis inaanay tusaynine waxa lagu kala tegaya ay tahay kalaamka nacam waa kaa gaday waa kaa gatay hadday is yidhaahdaan khiyaarku inuu dhammaadayba oo yacni albayacaani bilkhiyaari maalam yatafaraqaa in man hadalka intaynan ku kala tegin in loo jeedo dalaalada saas inuu haystaa dhici kartuu yidhi nacam wa calaa kulli xaal kalaamulaqraan wuxuu yidhi ictibaar weyn lama sii siiyo hadduu kasoo baxo macna noocaasoo kaleu sheegay marka laakiin haddaad kuwo qaarkoodna adiga aad xambaarsantahay kuwo kalena saasoo kale aad yacni waxyaabahaasoo kale ka tiraahdo waa waa dhibaatan fa huwa calaa hayri sabiili buu ku taagay walaa nufadilu fadili mayna axadan axad oo min alwliyaai ee awliyada ka mid a calaa axadin ka fadili mayna axad korkiisa oo min alambiyaai ambiyada ka mid a calayhim asalaam axad owliyada ka mida nebi ma ka fadilayno nacam owliyada iyo ambiyada owliyada ma fadilayno shiicada meeshan ku sibqadeen oo ayagu iska dhaaf owliye ah a'immadooda waxay leeyihiin darajo aanay nebiyada gaarinay leeyihiin khumeyni kitaab la yaraha xukuuma alislaamiya uu leeyahay markaasuu wuxuu ku qoray ina lia'immatina mansilatan laa yabluguhu nabiyun mursalun walaa malakun muqarab a'immadeenna annagu darajay gaareenuu yidhi ounan gaaraynin nebi lasoo diray iyo malag la dhoweeyey waxaasuu meel ku qora marka ayb waxaa kale kuwo kalena waxay yidhaahdeen maqaamu nubuwati fii barzakhin fuwayqa rasuul duun alwaliyi nacam maqaamu nubuwati nebinimada maqaamkeeda fii barzakhin meel dhexe waaye fuwayqa rasuuli waxyar rasuulnimada waa ka sarraysaa wa duuna alweliyi welinimadana waa ka hooseysaa marka idan nubuwadii iyo welinimadii welinimadaa sarreysa ninkan agtiisa nacam soma kasin nubuwadu marka waxay udhexaysaa marka waxaa weeyaan welinacam e, nubuwadii iyo welinimadii waxaa sarreyso welinimadaa agtiisa sarreyso ayb marka haadaa waa qalbun lishariicati weeyaan maxaa yeele walaayadu waxay u sugnaataa mu'miniin muttaqiina ayb muminkuna de alla unbau rumeeyaan waxaasoo kalena waa waxa ibnulcarabi fusuuskiisa iyo wax lamidka uu ku dhigay waana khalad nacam walaa nufadilu axadan fadili mayna min alwliyaai ka mida calaa axadin ka fadili mayna axad min alambiyaai calayhim asalaam ka wa naquulu waxaan dhahaynaa nebiyun waaxidun hal nebi afdalu min jamiici alwliyaa awliyada dhammaanteed waa isaga ka fadli badan hal nebi ayaa awliyada dhammaanteed hal nebi ayaa awliyada dhammaanteed ka fadli badan sidaa baan leenahay buu yiri nacam ayb waayahay oo taasi marka qofka inuu ogaaduu rumeeyo wa waxaanu rumaynaynaa bimaa wixii baanu rumaynaynaa jaa'a yimid oo min karaamaatihim owliyada karaamaadkooda ah wa saxa ansaxay oo cani hiqaati ka ansaxay hiqaadka dadka yacnii lagu kalsoon yahay waxwerintooda min riwaayaatihim riwaayaadkooda kaga ansaxay waxaanu rumaynaynaa karaamaatu alawliyaa karaamaatu alawliyaana hadda waxaa weeyaan ahlu sunnada way rumaysan yihiin waa khawaariqulcaada qofka mu'minka ilahay ku taageero laba sibaana badanaa ugu badan sida sheekhu sheikhulislaam uu ku sheegay alfurqaan beyna awliyaa araxmaan awliyaa ashaytaan imaa lixaajati lmuslimiin baa loo siiyaa muslimiinta baahi ay qabta darteed yaa karaamada loo siiyaa oo muslimiinta ku anfacayaa marka wa imaa waxa uu yidhi marka lilxuja xujo yacni diinta yacni diinta yani xaqnimadeeda yaa lagu tusaa dadka labadaa un unbaa loo loo fiiriyaa buu yidhi tan kale iyaduna e, waxaa weeyaan e, karaamaadka owliyada e, wixii ansaxo wasaxa can ithiqaati min riwaayatihim buu yidhi maxaa yeele waxaa jiro waxyaabo badan oon karaamaad ahaynoo dad ay karaamaad ka dhigaan iyo kuwo badanoo aan ansixinba oo laakiin kutubta layskaga qoro nacam oo aan ansixin kuwaasoo marka ayuu diidayaa nacam waxyaabaha khawaariqulcaadaadkana waxaa loo qeybayaa mucjizo karaamo iyo irhaasaad mucjizadu nabiyada ambiyadaa la siiyaa taxaddi baana la socda iyada mucjizada nebiyadaa la siiyaa waa khaariqulcaada caadada ka baxsan nebi baa la siiya taxadiyaa la socdo carartanoo kale ma keeni kartaan karaamadu iyadu wax taxadiya lama socdo laakiin khaariqulcaada weeyaan muminiinta ayaa la siiyaa irhaasaadkuna waxaa weeyaan marka nebiyada waxa la siiyo qabla nubuwatihim mucjizadu badanaa waxay daliil u noqotaa risaalada nebiga ma ogtahay irhaasaadkuna waxaa weeyaan nebiga waxa la siiyo qabla intaan lasoo dirin waxyaabaha lagu arkay caadada ka baxsan min irhaasaatihi baa lagu tirinaa nacam ayb walidaalika irhaasaadka nebiga waxaa ka mid a axaadiidtu shaqi sadri oo kale yaraantiisii dhacday oo kale waxyaabahaas oo kale kan afraad ee khawaariqulcaadaha ka mid a waxaa istidraaj baa layidhaha istidraaj wax caadada ka baxsanaa gaal la siinaa nacam wax caadada ka baxsan baa waxaa la siinayaa caasi taasoo kale falamaa nasuu maa dukiruu bihi fataxnaa calayhim abwaaba kuli shayin xataa idaa farixuu bima uutuu akhadnaahum baktatan faidaa hum mublisuun kaasoo kale marka karaama ma dhehaysa istidraaj baad ku ayaa la dhahayaa nacam waa sanastadrijuhum min xayu laa yaclamuun afartaabaa marka irhaasaad mucjizo karaama iyo istidraaj dajaal oo kale waxa khaariqulcaadaha ee kasoo daahiro karaamo ma ahan ogow ku qatalmin waa istidraaj marka nin haweenka dhabar ka dharbaaxo oo yacnii haweenka la khalwoodo oo salaad aan tukanin oo weyse ay mar hore ugu dambeysay oo kale oo yacni waxyaabo cajiiba ay kasoo daahirayeen marka aad aragto waa min alistidraajaat laa min alkaraamaat karaamaadka ka mid ma aha marka waa in la kala sooco sidaa iyagana lagu kala sooco karaamaat ulawliya waxaa inkiro eh, muctasilada iyo firaqa qaarkood baa way diidaan way inkiraan ayb wanu'minu biashraadi saacati wax yaraa ka dhim waa iska dhamaystirn intaan damba wanu'minu waanu rumaynaynaa biashraadi saacati baanu rumaynaynaa saacadda calaamadaheeda saacadda calaamadaheeda marka waa badan yihiin kuwana way soo daahireenba oo bichat nebiyi baa ka mida nebiga bixintiisa waxaa ka mid a yacni cilmigii oo sii yaraanayo oo mm, yani la rafcinayo sii yaraanayo iyo waxa tasliimu alkhaasa iyo dadka qof qofkau yaqaan keliya inuu salaamo iyo waxyaaba badan oo noocaas oo kale oo la arkaaba jiro yacni oo aad iyo aad u muuqdo kuwana waxaa weeyaan waa kuwa waaweyn baa lagu tilmaamaa inkastoo culamada qaar ay diidaan calaamaadka in suqraa iyo kubra loo kala qaybiyo waa laga fiican yahay dhahan imaam axmed baa laga wariyaa saas haddana laakiin kuwo waxaa jira marka kuwa dambe gadaal ka imaanayo kuwa aan towbadaba la aqbalaynin markii la arka ayaga duluucu shamsi maqribiha baa ka mid ah wanu'minu biashraadi saacati baanu rumaynaynaa min khuruuji dajaali dajaal soo bixitaankiisa ah dajaal soo bixitaankiisa ah afartan maalmood buu dhulka ku nagaanayaa maalin waa sanad sida annaga ay sanad noogu tahay sanadkeenna maalin u noqonaa isaga maalin ka mida maalin waa bil maalin waa usbuuc inta kalena waa maalmo caadiya wanuzuuli ciisa ka mida nacam min khuruuji dajaali ah wa nusuuli ciisa ciise soo degiddiisa ibni maryama calayhi salaam min asamaai uu ka soo dego sharqay dimashqa dimashq berigeeda ayuu ka imaanaya kasoo degayaa nam <coughs> sida xadiidkii nawaas ibni samcaan ku jirtay wanu'minu biuluuci shamsi qoraxda soo bixitaankeedawanuminu eh, waxaanu rumaynaynaa biuluuci shamsi qoraxda soo bixitaankeeda min maqribihaa halka ay u dhacda inay kasoo baxayso wa khuruuji daabati alardi dhulka daabadeeda eh, dhulka daabadiisii soo bixitaankeedaan rumaynaynaa min mawdicahaa meesheeda ay kasoo baxayso waidaa waqaca alqowlu calayhim akhrajnaa lahum daabata min alardi tukallimuhum ana annaasa kaanuu biaayaatina laa yuuqinuun daabadii iyana waa kuwaasa ibnu kathiir baa aad uga hadlay oo yacnii yani ashraadu saacahan aad iyo aad u faahfaahiyey walaa nusadiqu rumayn mayna kaahinan ma rumaysanayna kitaab gaablow mid yani qeybka ka hadla waay walaa caraafanna ma rumaysanayna caraaf kaahinka iyo caraafka waxay ku kala duwan yihiin kaahinku isaga waxyaaba maqan buu ka hadlaa qeyb ah soo socdo caraafku laakiin wax dhacay ee laakiin aan loo jeedin ayuu isagu sheeg sheegaa oo ka hadlaa walaa man yaddacii qof sheeganayana u rumayn mayno shay-an wax yukhaalifu lkitaaba wasunnata walijmaaca wa ijmaaca alummati wax kitaabka iyo sunnada iyo ijmaaca ummadda khilaafsanna qof sheegtana ma rumaynayno qof khuraafiyiinto kale warkooda waa nacam halkaasaan ka baxnaa kanaan yeelnaa saan baan samaynaa wax kitaab iyo sunna iyo ijmaac ka baxsan baa maanta dhan uu sheeganaya salaadii waana laga rafciyey oo kanaana laga yeelay waxaasoo dhan ma rumaynayna marka dabcan kaahin iyo caraaf inuu jiro ma rumaynayna ma ah macnuhu nacam waxa uu sheegaya u rumayn mayna nacam oo waxa uu iska dhigaya isagu qeybka iddicaa'ulqeybka u rumayn mayna nacam macnuhu sidaa weyan maxaa yeele qeybka alla unba og qul laa yaclamu man fi samaawaati waalardi algheyba ila allah tan kale qofka kaahin iyo yacnii u tago man ataa kaahinan aw caraafan fasadaqahu bima yaquul faqad kafara bima unzila calaa muxamed saasuu yidhi nabiga sal ll ly salam sixirku isaga marka waxaa weeyaan wuxuu leeyahay isaguna xaqaa'iq buu leeyahay xaqiiqa ayuu leeyahay saameyn bowna qofka ku leeyahay nacam taana ahlu way rumaysan yihiin wanara aljamaacata xaqan wasawaaba walfurqata zayqan wacadaaba wanaraa waxaanu aragnaa aljamaacata jamaacada xaqan ayaanu aragnaa xaq wasawaaban baanu u aragnaa sawaab walfurqata waxaanu aragnaa furqadaan u aragnaa zayqan yacnii iilasho xaqan laga leexday wa cadaaban iyo cadaab tanna marka masaladanna waan ka soo hadalnay furqada iyo waxa ku tacalluqo wanaraa waxaanu u aragnaa aljamaacata wadajirka muslimiintu ay wada jiraan xaqan wa sawaaban xaqii sawaab baanu u aragnaa walfurqatana zayqan wa cadaaban baanu u aragnaa furqada iyo kala tagana zayqan wa cadaaban baanu u aragnaa nacam oo inay tahay eh, leexasho xaqa laga simbirrixday oo laga iishoo laga leexda iyo cadaab marka qofku inuu ku yidhaha waa khalad yacnii khilaafka iyo yacni xarakaadkan tirada badan ee mar walba samaysmayo jiro waa daahir sixiya nacam waa daahir caafimaadoo kuleeya daahir sixiya maaha waa marad nacam maxaa yele dad uun sii kala tegaayo sii kala tegaayo kala jajabaayo oo aan isku imaanayn inay sii kala tagaan un ma ahane daahira saxiixa laguma tilmaami kara nacam waa marad ayb nacam marka ikhtilaafka anwaacdiisa iyu ka hadlay ikhtilaafu tanawuc ikhtilaafu tadaad iyo ikhtilaafu tanawuca waxaa ikhtilaafu tadaadka weeyaan waxa xun sheekhuna musanifkuna uu ka hadlay marka ikhtilaafu tadaadkaasna waxaan ku aragnay eh, waxaanu ikhtilaafka xaqiiqat liftiraaqna waxaanu kusoo aragnay dersigii hore wa diinullaahi ilaahay diinkiisa fil ardi dhulka dhexdiisa dhulka korkiisa waasamaai iyo samada dhexdeeda waaxidun hal waay diinka alle xaqa kor iyo hoos hal un waay nacam wa huwa diinulislaami waa diinta islaamka diin lislaam allana uu yidhi waman yabtagii hayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wahuwa fi laakhirati min alkhaasiriin waana midda ambiyada ilaahay ay ku sugnaayeen oo dhan waa waxa ay ku sugnaayeen ambiyada ilaahay oo dhan tan ay ku sugnaayeen marka waxaa ka mida uu leeyahay yani qur-aankana haddaad akhrisa saasaa ku arkaysaa nabiyullaahi nuux ka bilaabo ilaa ay ambiyada kaleo dhan dhammaantood muslimiin ay ahaayeen nabiyullaahi yuusuf wuxuu leey tawafanii musliman wa alxiqnii bisaalixiin nabiyullaahi muusa caleyhi salaatu wasalaam caleyhi eh, salaam saasoo kale isaguna leeyahay in kuntum aamantum billahi facaleyhi tawakaluu in kuntum muslimiin nam hadaad muslimiin tihiin waa marka diinulislaam marka laleeyahay marka muslim yaa la dhahaa muslim waxaa la dhahaa cid kasta oo alla waxiday nabigii loo soo dirayna rumaysay nacam soo ma garanin dadkii annaga naga horreeyey muslimnimada annaga waa naga weyntahay marka waana naga horreysay xilligii nuux dadkii rumeeyey muslimiinay ahaayeen huud dadkii rumeeyey muslimiin bay ahaayeen laakiin hadda ma jiri karaa qof nebi moxamed aan rumaynin oo nebi muuse rumaysan oo muslimna la dhihi karo abadan nebiga wuxuu yidhi waladii nafsii biyadihi low kaana muusa xayan lamaa wasixahu ila itibaaci muuse hadduu noolaan lahaa uma bannaanaa lahayn ilaa inuu ani iraaca mooyaane waxaana tusaysa qowluhu tacaala waid akhada allaahu miihaaqa annabiyiina lamaa aataytukum min kitaabin waxikmatin huma jaa'akum rasuulu musadiqun limaa macakum latu'minunna bihi walatansurunnahyb qaala allahu tacaala alla waxau yidhi ina diina diinka cind allahi ilahi agtiisa alislaamu islaamka waay wa qaala tacaala waradiitu lakum lislaama waradiitu lakum waxaan idinkaga raalli noqdaa alislaama islaamkii diinan diin ahaan islaamkii diin ahaan baan idinkaga raalli noqday wa huwa diinka islaamkana wa huwa islaamku bayna alguluwi wataqsiiri diinta alleh bayna alguluwi xadgudub iyo wataqsiiri gaabin dhexdeedu ahaaday inaad gaabisana maaha inaad xadgudubtana ma aha meeshii xeradii aad sii dhaafto wa bayna atashbiihi waataciili diinta xaqaana waxay udhawahuwa isagu bayna atashbiihi tashbiih alla makhluuqiisa lagu shabaho iyo watacdiili alla oo tilmaan ou lahaa laga dafiro iyadoo tashbiih laga cararaayo iyo u dhexeeyaan marka tashbiih iyo tacdiil u dhexeeya ilaahayna ha ku shabihin makhluuqa cadilin tilmaantiisa wa bayna aljabri waalqadari jabriga iyo qadarka u dhexeeya waana soo sheegnay afcaaluulcibaad markaan ka hadlayna nacam soo ma kuwii qadariyada ahaayo oo dhahaya afcaasheenna annaga abuuranno iyo kuwii dhahaya maya annaga afcaasheenna dhanba xaashi bidbidaysoo kalaa nahayo annaga waxba ikhtiyaar ma lihin oo ah, ah, yani xarakaatulmurtacish ninka laleemoonayo oo kale eh, saasoo kalaan nahay kuwa dhahayana waxaa weeyaan eh, ficil kasta ilaahay u tiirinayo labadaas u dhexeeya wa bayna alamni waaliyaasi wa bayna alamni iyo yacnii wa bayna alamni buu u dhexeeyaa eh, cadaab alloo laga aamin noqdo iyo waliyaasi quus raxmadda alla laga quusto marka bayna alkhawf arajaa waay diinka xaqaa firqiyo dhanba marka bayna alamni waaliyaas yani murji'adii wuxuu ku radinayaa iyo marka khawaarijtii muctasilada dhinaca iyo murji'adoo ku radinayaa nacam soo ma garan murji'ada iyaga marka wacdi waciidku marka qolana waa ku talax tagtaay waxay leeyihin mar hadduu qof muslim yahayba naar maba gelayaba kuwo kalena waxay leeyihin mar haddii ilaahay naar ficilkaa qofkii sameeya naarow gala qasabay ku tahi leeyihin inuu naar geliyo maba cafi karo waciidiyada kuwa la yidhaha waxaas marka ayuu u dhexeeya firaqii o dhan buu ku sheegay fa haadaa marka wuxuu yidhi kani diinunaa anaga diinkeenni weeyaan wa ictiqaadka aan ictiqaadsannahay weeyaan buu yidhi daahiran wa baatinan kor iyo hoosba sida muuqato iyo sida qalbiga noogu qarsoon wanaxnu anaguna buraau wanaxnu anaguna baraau e, bura'aau kuwo yacni beri a ah baan nahay ilallahi ilahi xaggiisu beri u ah tacaala sarreeye min kulli man khaalafa wanaxnu anagu muxuu idiin qoray haa kuwa beri a ah baanu nahay ilallahi ilahi intii ka a ah beri u ah tacaala sarreeye min kulli man qof dhammaantiiska beri ah khaalafa khilaafay alladii kii dakarnaahu aanu soo sheegnay wabayannaahu aanu soo caddaynay wixii soo sheegna soo caddayna qofkii khilaafay beri baanu ka nahay buu yidhi nacam laakiin wax kasta ma aha nacam masaladii maalan iimaanka markaan joognay wa ahluhu fii aslihi sawa uu yidhi laguma waafaqsana sheekha raximahullah nacam soo ma garan iyo wixii baabka meelaha ku tacalluqay aan kaga hadlayna nacam mana aha inaan nagu khilaafnaye a'imadii ka horreysay isaga iyo nusuustii iyaa sidaa tilmaamaysa nacam laakiin calaa kulli xaal caqiidadan guud ahaan oo caqiidatu ahli ahlisunna oo qofku yacni inaad arki weyso waxaa sagaashan iyo sagaal boqolkiiba oo sawaab wax u badan yacni khadaa halka xabaa inaad yacni keliya un aragto waa xuntahay aragti xun nacam waa yacni waa nadaru dhubaab tixsiga aragtidiisa oo kale waaye meelaha caafimaadka qaba ma jecla meesha boogta ay ku taal unbuu dul taagan yahay wanas'alu allaha ilaahay baanu weydiisanaynaa tacaalaa sarreeye an yuthabbitanaa inuu nagu sugo cala aliimaani iimaan korkiis inuu nagu sugo wayakhtima lanaa uu noogu khatimo bihi iimaanka inuu noogu khatimo wayacsimanaa ayaanu weydiisanaynaa inuuna ilaaliyo min al ahwaa'i naga ilaaliyo ahwaada almukhtalifati kala duwan ile ahwaadu tiraday ka badantay moogtahay diinka xaqa waa hal laakiin ahwaadu waa badan tahay kuwa inuu ilaahay naga duwo oo naga xifdiyo weliba yacni dadka ahlu bidcada iyo dadka ahwaadaas oo kala watana qofku inuu diintiisa kala dheeraado ka fogaado maxaa yeele haddaad kulamaa aad dhegaysato un ood ka dhigta dhegtaadii yacnii isbuunyo oo kale oo qashin iyo yacnii wax fiicanba wada dhegaysanayso hadhow halis waa dhuuqaysaa nacam dib baad u qaadanaysaa taana marka waxaa weeyaan eh, culummadiisay dhihi jireen eh, imaamu dahabina uu tilmaamay Eh, fii tarjamati sufyaan athawri buu ku sheegay wuxuu yidhi waa hadal buu intuu ka soo guuriyey qofka inaanu ahlu bidcada dhegaysanin ayaa markaasu wuxuu yidhi eh, wacalaa haada a'immatu salaf a'immatu salaf saasay ahaayeen buu yidhi yarawna waxay arkaan buu yidhi ana alahwaa'a khataafa yarawna ana alquluuba daciifa waalahwaa'a khataafa quluubtu inay daciif tahay arkaan ahwaa'duna ay jiidjiidasho badan tahay nacam marka qalbigaaga hadaad tiraa qof walba waa makanina waa ishubaa aniga waxuma noqonayo marka dambe adoo ku jiraa lagu arkaya abulwafaa ibnu caqiil waxaa laga sheegay ninkaa caalimka ah xanaabilada ka mid ahaa asxaabteeda waa iga celi jireen buu yidhi nacam inaan dadka muctasilada dhegdhegeysto way diidi jireen aniguna waxaan inaan dhegeystaan jeclaa buu yidhi markaasa imaamu dahabi waxa uu yidhi markii dambe waa ku ta'auray waxyaabuu kaga ta'auray nacam maa zaala yastamicu ilayhim xataa waqaca fii xabaa'ilihim qofka marka inuu dhegihiisa aad yan ayb wayacsimanaa inuu naga dhowran ilaahay weydiisanayna min alahwaa'i almukhtalifati ahwaa'da kala duwan waalaaraa'i almutafariqati iyo aaraa'da kala tagtagsan waalmadaahibi alradiyah iyo madaahibta yacnii waalmadaahib alradiya iyo madaahibta xunxun ee qofka qofkeedana halaagto mila almushabihati mushabihada mithla almushabihati mithla madaahib almushabiha mushabihada madaahibteeda oo kale walmuctazilati muctazilada madaahibteeda waljahmiyati jahmiyada madaahibteeda oo kale waljabriyati jabriyada madaahibteeda oo kale walqadariyati qadariyada madaahibteeda oo kale waa soo marnay waxaan o dhan wahayrihim eyrkood min aladiina kuwaasoo ah min alladiina kuwa khaalafuu khilaafay sunnata sunnada waljamaacata iyo jamaacadaba khilaafay sunnadii iyo jamaacadiiba waa khilaafeen jamaacada marka waa muhim iska jir waxaalafuu marka la bahoobay addalaalata baadidana la bahoobay waxaalafuu la bahoobay addalaalata baadida wa naxnu anaguna minhum iyaga xaggooda buraa'aau baanu karnaa kuwa berika abaanu nahay wahum iyaguna cindanaa annaga agteenna dullaalun kuwa baadiyaysan weeyaan wa ardiyaa'u kuwa xunxun waay nacam oo yacni aad madaahibtooda u xun tahay wabillahi alcismatu watawfiiq cismadana ilaahay baa yacnii allaan yacni waxaan Ah, waalcismatu cismada dhowrsanaanta iyo watawfiiqu iyo tawfiiqda bilaahi yani ilaahay baan kaalmadiisa ayay ahaato allaan weydiisanaynaa oo ilaahay baan ku dhegaynaa oon qabsanaynaa yani si unoo ilaaliyo billahi tawfiiq wsala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalama ilaahay subxaana watacaala inuu nagu anfacaan weydiisanaynaa oo nooga dhiga yani annagana wixii aan caqiidadan waa masaa'il waaweyn wixii marka khaladaado ama nagaga dhacayna ilaahay inuu naga dhaafan weydiisanaynaa qofkii sixi karana sidii sharciga ahayd inuu u saxo waxba kama qabno qofkii dhegaysto ee markaa isagu yacni ilaahay isaguna uu ku anfaco niyad wanaagsan ku dhegaystana inuu sii nashiriyo caqiidadii ahlu sunnada wixii fawaa'id dheeraada ah uu helo ama yacni akhdaa uga soo baxda yacni duruustanna waxaa weeyaan ee uu saxeeda uu helana sixeeda ha raaco nacam sida saxsan inuu raaco ayaan yacni leenahay marka imaamka caqiidadan jamciyeyna alimaam ataxaawi raximah allahu tacaalana ilaahay inuu ugu dembi dhaaf ayaan u weydiinaynaa iyo inuu miisaankii saxsanaadka ugu kabo annagana cid kastoo noo faa'iideysay oo aan ka faa'iideysanay iyo waalidkeenba inuu ilaahay u dembi dhaafo ayaanu ilaahay ka baryaynaa wabillahi tawfiiq wa wsala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed